بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوات kusoo dhowaada dowladii saddex-iyo tobnaad ee loo dhigi jiray dumarka maaragtay soomaalida ah ee magaalada odense iyo nawaaxigeeda dowladda ciwaankeeda guud sanadkan waxa uu yahay wallahu yadcuu ilaa daari salaam ilaahay wuxuu idinku yeelayaa daarta nabadda waxaan ku jirnaa dowladda maalintii labaad haddana insha allahu tacaala waxaan geli doonaa muxaadaradii saddexaad muxaadarada magaceedu waxa uu yahay hooyada wanaagsan waxaana inoo geli doonaa insha allahu tacaala asheekh doctor cali maxamed saalex falyatafadal fadiilatuhu mashkuuran ma'juuran biidn illah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ayadda iyada ah in markii ay khayr ay taagan tahay rag iyo dumarba lab iyo dhadigba muslim iyo muslimad walbaba in ay ku jiraan sibaaq abadi tartan inay ku jiraan meydaan sibaaq marka la tartamayo ay dadku looltamayaan ilaa nusibin yuxiduun meelana loo dhigo la yihahdo war ha loo tartamo halka waxaa la milicsadaan ah un keliya qofka ku hormaray meeshii la asteeyey ee ahayd in loo kala dhaqtamo ama loo hormaro hadba koodii hormara ayaa abaalmarinta iskale haddaad iyo shan boqol mitir aan dadka u xariiqno calanna aan meel u taagno aan miraaho mathalan dadkii qofkii ku hormaraa iska leh abaalmarinta ugu horeyso intaas ah waxaan u malaynayaa hadba qofkii meesha ku hormaray inuu leeyay almaydaan alcamali markay taagan tahay fi ddiin allah subxaana watacaala markuu ka hadlay wuxuu yihi man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min qofkii camal wanaagsan la yimaada lam yadhadig ciduu doonaba ha noqday lab iyo dhadig keliya waxaa shardi oo rabbigay uu qayday wahuwa mu'min iimaan haddii iimaan la helo qofka camalka la yimidna uu lab uu yahay ama dhadig uu yahay ciduu doono ha noqda ah allah subxaana wa tacala wuxuu yahy fala nuxiyadna xayaatan tayiba halkaa markay taagan tahay marka jaanibka camalka markay taagan tahay iyo iimaaniga markay taagan tahay nin iyo naag lab iyo dhadig waxaa fadli badan hadba kan khayrka ku horeeya oo qaacidada ah rag iyo dumar maxaa laga yeelayaa masimayn mase masinna oo markay taagantahay physiology taaganta hawshan culus ee ninka uu qabtay gabadha ma qaban kartaa hawshan culus ee emotionalka ku salaysan oo gabadhu ay qabatay ninka ma qaban karaa marka la leeyahy oo markay physiology taagantay laakiin markay taagan tahay iimaan markay taagan tahay yaa fadli badan wey anigu maanta cid aan ka dhagaysanayo ma laha inuu inti ii yimaado nin isagoo qualification keliya uu wato uu leeyahay inuu nin uu yahay u keliya uu yahay inuu yidhaahdo aniga maadaama aan ninahay waxaan ka fadli badanaha caaisha ama waxaan ka fadli badanahay gabadhii iyadu cibaadada badnayd maxaa yeelay ninnimadu qofka marnaba eligibility uma siiso inuu fadli gaara uu helo haduuna allah subxaana wa tacaala u dhawaan haddaba maadaama mawduucan uu ku saabsan almuhu mithaaliya qodobkaa waa qodob araro ah ee muhiima arrinka labaad allah subxaana wa tacaala dumar oo dhanba isku soo duuduube wuxuu ka dhigay mithaal lagu daydo khayrka lagu daydo markii ilaahi subxaana wa tacaala uu sheegay fi kitaabi fi suurati taxriim laba mithaal buu sheegay mithaal muujinaya gabadha muminada ah iyo mithaal muujinaya eh, noocan mara almara alkaafira ah. labadaa mithaal ee meesha lagu sheegay waxay mithaal u yihiin zumar azumar alkaafira ah. wax alla wixii gaal ah waxay soo hosgelayaan haweeneyda iyada ah ee lagu sheegay kufriga wax alla wixii muslimina waxay soo hosgelayaan haweeneyda muslimada iimaanka lagu sheegay hadda waxaan ognahay marka tusaale la bixinayo badana dadka madhabkeeda waxaa kusoo dhaadhaca tusaalaha wuxuu noqdaa hadba shayga mithaaliga raayaca waxaa tusaalaha laga dhigtaa qofka markaa dadka ka sarreeya dad kale ka sareeya waxaa tusaalaha laga dhigtaa qofka aqoon dadka kala dhaano qofka hanti qof dadka kala dheer qofka noocan ma wuxuu qofka ku fiican yaha loo soo qaata ilaahi subxaana wa tacaala qadiyat aliimaan walkufr wuxuu mithaal ka dhigay almara ayuu ka dhigay allah subxaana wa tacala walidalika arag fi lqur'aani alkariim الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي إلهي سبحانه وتعالى مثال بأسم example lagu daydo yaa laga dhigay imra'at fircawn ayaa waxaa la yihi example ha noqoto maadaama muminada ahayd maadaama ilaahi subxaana wa tacaala aasiya oo ilaahi subxaana wa ay weydiisto tiri yaa allah ibni lii ilaahw idis guri fi ljanna waxaa layihi dadka dhan ee muminiinta gabadha ha ku daydeen halka marka laga hadlayo kufaarta la yihi ilaahi subxaana wa tacaala imra'ata nuux iyo imra'ata luut baa ilaahi subxaana wa tacaala mithaal ka dhigay oo ilaahay kaanataa taxta cabadayni min cibaadina waxa ay soo hoos hoosgelayeen oo ay xilay u ahaayeen laba addoomo oo addoomadeenna wanaagsan oo nebiyullaahi luut calayhi salaam nebiyullaahi nuux calayhi salaam ilah wuxuu tilmaamay marka fakhanataahuma falam yugni canhuma min allahi shay waqiila adkhula annaara maca adaakhiliin waxay la yimaadeen khiyaamo halkaa marka ilahay waa daraba allah maalan luqada carabiga daraba maalan haddaad aragtid bimacnaa set an example ilaahay tusaale u sameeyey halkaa marka waxaa ka muuqata haweenayda marka ay khayrka u xeydxaydato ama khayr mooyaan wax kale aanay kaga dhegin inay tusaala u noqon karto hormoodna u noqon kara wax alla waxyada ka haray macala qadiyat aliimaan walkufri markay taagan tahay laba milicsado jinsiga qofku uu yahay dendarka muhiim maaha rool uu leeyahay marka kan maaha kan baa fimin ah oo dhadiga kan baa mosclin ah lab ah maili femil ma shaqeynaya waxaa shaqaynaya alimaan wey halkaa marka ay taagan tahay haddaba ilaahay subxaana wataala taala amaanta uu siiyey gabadha muslimadda aad bay marka u badan tahay haddaba markii ziyaad ibn abihi uu weydiiyey dad la fadhiyay wuxuu yihi man ancamu annaasi ciishatan dadkiyaa ugu nolol wanaagsan dadkuy wada nool yihiin iyay noloshiisu ay tahay nolol ay dadku ay milicsadaan waa qofka maanta haddii lahayd yaa maanta ugu ugu taajirsan yaa ugu jeeb weyn markaas amiir lmuminiin markaasuu yihi maya waxaa ugu wanaagsan maanta qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsuqay haweeney mu'minad ah waxay labadaa ruux ee lamaanaha ku nool yihiinna ay tahay raashin amaba waxa ay cunaan ay tahay raashinka loo yaqaan maqanaa madaabkeed kafaaf keliya in qofka maanta gaadada un inay dhaafto laakiin wax kaloo ziyaada aan ahayn markaasuu wuxuu yidhi qad radiyat bihi wa radiya bihaa waxaa ugu wanaagsan ninka qaba haweenay inta uu haysta kula samarta wa fii nafsi lwaqtin haddana raadiyat bihi wa raadiya biha labadoo raadiya isaga yihiin markaas wuxuu leeyahay laa yacrifuna walaa yacrifuhu idan halkaa marka waxaa laga qaatay gabadha mu'minadda ah ama haweeneyda mu'minadda ah ama hooyada mithaaliga ah waa midda gurigeeda waxayaal ku qanacsan oo iyada aanan u hanqaltaagin guryaha kale waxyaal haddii cidda dariska iyo salootada ay bedelaan iyada macno uma samaynayso haddii cidda dariska odaygooda oo gaariga u bedelo macno uma samaynayso haddii cidda dariska ciyaalkooda meel gaara ah, la geeyo dhar loo soo gala macnama uma samaynayso maxay mar walba waxay ku xisaabtamaysaa inta koontadooda kusoo dhacay ku xisaabtamaysaa haddii ilaahay subxana wa watacala risqiga uu badiyana waa inta ay rabtay waa la qaybsanaysaa haddii ilaahay subxaana watacala risqiga uu ka dhigay mid kafaafana intaabay ku qaybsanaysaa intaasay la qaybsanaysaa ma ashtakooto ma cabato cid uma lama hadasho facebookyada ma soo fadhiisato kama hadasho ma tidhaahdo odaygii saan buu sameeyey saan buu sameeyey ma sheegta naqaaistiisa istiisa iintiisa ma abaarto waxay ku qanacsanta waxay gurigeeda yahay walidaalika waana calaa maali qowli shaacir idaa tusibka khasaasatun fatajamal qofka markay dhibaata haysto inuu isqurxiyo wo iyadoo ay ka jabanta oo laga yaabo noocama labada mare ay xirantahay jilbaabka kan oo caariyaha ay soo caariyeysata wax kale ayan haysan ba haddana Eh, usluubka ama usluubtay dad hadlayso iyo wanaagga dad kula dhaqmayso iyo waxay muujinaysaa qanacada ay muujinaysa waxaad moodaa inay kasoo baxday guriga dadka noocan maa ugu taajirsan ilaahi subxaana watacala u hadmiyey gabadha muslimada almara alumma almithaaliya tusaalaha ama sifada ugu horeysa leeda alumma almithaaliya annaha qaanic billi cindaha bini aadamkana waxaa ugu fadli badan qofka inta ilaahi subxaana watacala siiyey ku qanaca laga yaabo walidalika nabiga markuu la alghina hina nafs macnaheedamaa in malaayiin ilaahay subxana wa tacala kontadaada uu geliyo oo intaasoo daara isuu kala daro haddana weli qofkii uun hanqal taagin weli aama fadhiin arag haddii maanta shalay markii africa la jooga laga yaabo mid kastoo inaga naga mida inay kaga dheganayn un keliya hoyd uu madaxa dhulka dhigo meeluu madaxa dhigo un keliya ay kaga dheganayn laba calal uu xirto ay kaga dheganayn un keliya wuxuu cuno oo cabo ay kaga dheganayn un keliya maa yasudu biha ramaqa maanta markii ilaahay subxana wa tacala nolosha uu furfuray oo noocanna qof wuxuu maanta heli lahaa iyo laba sano wuxuu heli lahaa koontada ku hubsaday welina waxaad moodaa dadku in haa intay adduunyada ereenaya ay ka badantahay intishaar weli waxaad moodaa hanqaltaabku intishaar inuu ka badan yahy weli waxaad moodaa dadku inay xasiili la-yihiin haddaba asifa aluula gabadha muslimada looga baahan waa maxay alqanaaca asifa athaaniya mar walba wax waxay horaysaa nafsadeeday horaysaa xoolaheeday horaysaa wadankeedii huraysaa shay walbaba tudaxii bihi min ajli maada min ajli hada addiin priority-ga leeda gabadha iyada ah guriga markay joogto addiin shay walbaba diinkaa ka horeey waa la ysqabtay waxay hormarinaysaa tii allah subxana watala maxaa kaa soo gaari kara ra baa meesha lasoo dhigay allah subxaana wa tacaala muxuu yihi rasuulkiisa maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyadoo dhanba waa diin socda waa iimaan laafyoonaya ee guriga dhex jooga waa iimaan kursi fadciya waa iimaan raashin karinaya iyadoo dhan waxay kaga dhigan tahay kitaab allah jala calaa sunata rasuuli walidaalika amtiladaas aada bay u badantay walidaalika ummu kalhuum binti cuqba markii ay soo hijro tegin marka madiina munawara ay timid iyadoo diinkeeda la soo baxsanaysa wahiya fata gabadheeda weli marka aanan guursan baa ahayd wax alla wixii hanti ay lahayd bay gadaal kaga soo tagtay wax alla wixii xoola ahayd bay ka soo tagtay intaa iyadoo qaxaba waxay timid almadiina munawara aabaheedna fi taariikhi waa la ogyaha wuxuu ahaa nin shaytaana oo la yaqaan fi taariikhi wa fii nafsi lwaqti haddana ilaahi subxana wa tacaala markii wuxuu qadaray laba wiil oo iyadaa la dhashay inay soo daba dabakeen yihaahdeen hala soo celiyo in meeshii ay ka timid dib loogu celiyo jawaabta ay bixisay gabadha waxay ahayd inay nebiga ku tiri ataruddunii ila alkufaari yaftinuunanii fii diinii rasuul allah dib baad iigu celiyeysaa gaaladii hadda aan ka si diinkayga lagaga fidleeyo hadihi lxaala riwaayadan imaam bukhaari baa warinayay waa xadiid markaas saxiixa maalinka arrinka uu soo gaaro maradaada dhig oo xijaabka ah maalinka uu soo gaaray cifadaada ku tumo meel kasto aan joogno maalinka salaada ma tukan kartid arrinka uu soo gaaro waa inay diinka priority uu ku noqdo halkan baanu joognay waraaqahaasaanu haysanaa weligay baanu joogi jirnay meelaan u dhaqaaqayna meesha taal maxaa yaele qadiyad diin markay gaarto qadiyad diin min ajliha yudaxi linsaan bikulli shay iyada darteed oona istifaars ugu galo gabadha muslimadda marka iyadoo arrinkan dad badan ay kala wada dhexay yacni nooca maa keligeed maa oo aabihii baa laga rabaa masalada inay saa muuqato oo wiilashii baa laga rabaa oo qof kastaa laga rabaa any category bulshada ka aba ah arrinka baa laga rabaa laakiin gabadha muslimadda maadaama guriga horgaankiisa ay qeyb weyn ay ka tahay maadaama eh, guriga inuu noocan maa oo naciimo uu helo qeyb ay ka tahay guriga inuu jaxiimo isku riga maadaama ay qeyb ka tahay maadaama furihii cuslaa masterkaarka gacanteeda uu ku jiro waxaa la rabaa arrinka markuu diin uu taagan yahay in marka lagu lagu caawiyo oo garab lala istaago ama garab istaaga ninkii ragga ahaa ee khayrka u socday waxaa kaloo iyadana la tilmaamna amaba min sifaat alumma almithaaliya waxaa ka mid a tilmaamayaasha ay leedahay haweeneyda iyadu mithaaliga ah waxaa ka mid a khayr markii la sheego khayr khayrka cid kaga horeysa markaa malaha waana runtii ilaahay subxaana watacala waxa uu maanta ina tusa wey maanta majaalaadka khayriga oo dhanba ilaahay wuxuu maanta ku furtay ama ilaahay subxana watacala sababa uga dhiga dumarka gaar ahaan dumarka muslimaadka gaar ahaan kuwa soomaalida markas meel ka taagan ma leh ilaa gabar soomaaliyeed baa dahabkeedii gelisay shilinkeedii gelisay maa min khayrin oo la wado cunug qur-aan xifdisan ma laha ilaa hooya lasoo kala sabti iyo xad walbaba maa min majaal oo muxaadara meel laga sheegay ilaa iyadaa raashinka kariso meeshii nadiifiso hagaaji halkaana waxay ka mid tahay sifaadka aad i aad u quruxda badan innaga maanta ma dareemi karno ma dareemi karno runtii maxay caadi noo noqotay laakiin ogow dhib weynoo maanta eh, runtii ina soo gaari lahayd ilahi subxaana wa tacala wuxuu naga celinayaa khayrka aanu sameyno inagu isma ogin khayrkaana maalin uu soo baxaya haddaad maanta xanuunsanta caafimaadka maalin buu imaan doona biidn illahi subxana wa tacaala awlaadda maanta hadday suuqa gashay maalinba baa ilaahi subxana wa tacaala soo celin doonaa haddii maanta jaabka maalis uu ku jira maalinba baa ilahi subxaana wa tacaala buuxin doonaa maxaa yeelay fii kitaabi rabbi laa yadilla walaa yansa ilahi subxaana wa tacala meel bay ugu qorantahay isagoo aanan halmaamayn laa yadilu rabbi walaa yansa oo fii kitaabi rabbi bay ku jirtaa laa yadilu rabbi walaa yansa jala wacala waxaa kudaalika mihaal waxa markii nabiga sal alay wasalam nin uu yimid nin gaajaysan baa yimid nabiga sal alay wasalam markuu ninkaa u arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayhim dabcan wuxuu u diray nin saxaabada ka mid a ah, ayaa markiiba ka haystay dabcan markuu gurigiisa uu tegay ayuu ansaari ah ayuu haweenaysi wuxuu weydiiyey maanta maxaa raashin inoo yaal markaasay tiri wax raashina meeshaan biyo ahayn iguma in yaroo yaraa kuwu yaraa ilmaha aan raashin ugaga dhigo kadibna dabcan habeenkii waatan inta faynuuskii la gaabiyey oo siraajka la gaabiyey raashinkii inay cuneen intay iska dhigeen wax cuneen kadibna ilaahay subxaana wa tacaala si gaara maalinka u ammaanay roolkaa ah in ninkaa martida la marti sooro nin nebiga kusoo degay oo nebiga wax u waayey oo nin kastoo saxaabiyi wax u waayey roolkaa ah ninkaa in baahidiisa la daboolo nebigana uu farxo roolkaa waxaa gutay haweenay muslimadaa gudatay waxaa gutay um mithaaliya hooyaa gudatay iyadoo tusaale noqon karta ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku si gaara uga ammaanay waa tan ilaah way u ifiruuna markuu tilmaamay allah subxaana wa tacaala iyadoo gaajo ay jirto ayagoo dhibaataysan bay dad kale ay hormariyay nabiga sal alay slamna si gaaro dumarku ula hadli jiray markay baaba sadaqaati ay taagantay iyagu si gaara ula hadli jiray macnaheeda maaha inay keliya dadka kale ay ka daracsan yihiin keliya macnaha la minicsanaya maahane waxaa la minicsanaya in dadka khayrka ka jecel yihiin waxaa kaloo iyada muhiima gabadha muslimadda ah markay taagan tahay cifa ama jestity dhowrsanaanteedi markay taagan tahay shay kasta ee wax u dhimaya dhowrsanaanteeda iyo cifadeeda iyo diinkeeda iltisaamkeeda wax u dhimaya ma fudaysanayso shay walbaba waxa laga maanta waxaa ugu badan waxyaaba fara badan oo maanta aanu kala kulannay meelaha aanu joogno inaad dadku iska fudaysan maxaa ka macno ah iyadoo lamaya arrin ta dadku way raadinayaan yani ta dadku way raadinaya waxaan igu cajaa'ibsanaa markii gabaro ay weydiiso tiri eh, nin ah, noocan maa ninnimadiisu aanay shaqaynayn haddii aan sariir wada seexanno gabadha jilbaabka xiranta haddaan meel wada seexanno maxay diintu ka qabtaa markay fudaysa walidaalika xadiidkan arag amaba riwaayadan uu warinayo ibn kafiir fi lbidaaya walnihaaya maysuun binti baxdan ayaa waxaa usoo galay odagaydii mucaawiya ibn abi sufyaan iyadoo ula socdo nin khaadima ninka wuxuu aha nin isagu markaa calastrated ah oo dhufaanan ah, oo rignaa meesha aanu ku hay markii uu soo galay bay markiiba agagax muujisa waxay ninka kula socda muxuu yihi markaasuu yiri waa khasiin waa nin aan ragnimo lahayn markaasi wallaahi maa kaanat ilmuthla lituxilla lahu maa xarama allahu calayh inuu noocan maa rag aanu ahayn macnaheeda ma aha inay xalaal u tahay wuxuu ilaahi subxana wa tacala ka xaaraantini weyna wayna diiday ninku agteeda kusoo dhawaada waad ogaatid marka shayga markay cifo taagantahay mara gacanta ku duubnayd iyo eh, intay ahayd iyo eh, hawshan bay ka dhacday tawiilaadkaasona waa ina meesha dhigtaa maxaa yeele masale ish masala cifa gabadha muslimada waxyaabaha lagu yana waxaa ka mid a ah, xaq markay taagantahay kelimat xaq markay taagan tahay uma joojiso oo mar walba waxaa hormarsan kelimat alxaqi waa hormarsan xaqa sida uu yahay inay u sheegto laga yaaba inay jiraan eh, kada min xadii ayaa jira min axaadiid nabiyi sal alla alay wasalam oo aan u baahnayn in qofku mujaamada ula yimaado ama inu lexlexdo xadiidka nabiga sal nabigaa yiri sidiis in loo fuliyo rasuulkaa yiri sidiis in loo fuliyo waa aayad qor-aan sida in loo fuliyo walidaalika arag ciisa ibn cadlaan cuthmaan ayuu wuxuu waxaa loo jeeyay faatima binti caliy radi allahu canhu ardaaha kadib nin baa yimid ninku marka wuxuu bilaabay inuu ammaan ula dhaqaaqo oo aabaheed inuu ammaano dabcan waad ogtihiin nabiga sal ly slm xadiidka ku leeyahay xadhu fii wujuuhi lmadaaxiina dora dadka idin ammaana wejigooda wejiga waxaad kaga siiraysaan ciid yani bimacnaa nas baa meeshaya sooma naska dabcan si kastaba loo tafsiiro oo u bixi mayna lakin iyada fahamkeeda aan ku dildhisno uma baahnin hadda inaan aan tafaasiirta kala duwan imaam nawowi baa yiri laakiin waxaan rabaa fahamkeeda bal aan arko waxay ku duldhisay markii ciid intay qaadatay wejiga kaga siirta maxay waa nas bay tii waa nas nas tilmaamaya maxay inaan dadka dadka kale lagu hor amaanin ama qofka inaan isagoo taagan markaa aan la ammaanin waa nas haddaba gabadha muslimada waxay meel marisay haada diin wa hadihi mufradaat waxaa kaloo lamid gabadha muslimada caabida almura mithaaliya cibaadada kama tagto inta dadku sheekaysanaya wardigeeda wadataa maalinka gurigeeda kama baxda ilaa juskeeda inay xirta mooyaan sunno iyo nafli ma fududaysato mar haddii ilahi subxana jamacada iyo jumcada uu ka daayay laakiin sunantii iyo nafliga ma fududaysato bil ramadaan marka lasoo gaaro waqtiga ay geliso qur-aanka ilaahay aqrintiisa ka badan inta ay geliso sambuuska iyo samayntiisa inta ay geliso taraawiixda ka badan inta ay gelin lahayd maxay musalsalaadka iyo turbixiyaarka waxaasoo dhan uma siisana waa caabida walidaalika haytham bnu jamaas ayaa wuxuu yihi kaanat limra'atun laa tanaamu lleyl wuxuu yihi haweenay qabay habeenkii aanan hordin wa kuntu laa asbiru macaha ala sahar wayna ugu adkayd inaan la soo jeedo habeenkana ma seexato fakuntu idaa tarushu lmaa wa tunabihunii birijliha waxay ahayd mar walbaba mar kastoo aan isiraahday bal indhaha isgeli biyay la dul taagantahay intay saa igu rushayso bay haddana lugta saa igu dhufataa waa ikicisa iyadana amaa tastaxyii min allah warmaadan ilahay ka xishoonin kac ilaa kam hada alkhatiid ilaa intee laag baad quuriyaysa istaag fa wallaahi in kuntu la astaxyii mima tasnac aad baan runtii uiga xishoon jiray marka aan arko iyadoo saa ila dhaqmayso runtii yani bimacnaa qofka muminka ah wuxuu u baahan yahay ninka raggaan ah wuxuu u baahan yahay haweeney khayrka saa ugu caawida oo garabkiisa istaagta haweeneydan waxay u baahan tahay nin khayrka markaa la garab istaagay u baahan tahay waana meeda ugu weysa walidaalika ilahi subxaana wa wuxuu ku tilmaama dumarkii shaqaa'iq rijaal shaqiiq marka la yidhaahdo yani mathalan waa laba shiq wey anigu hadda waxaan le laba gacmood baan leh gacan midig gacan bidix baan leh gacanteyda bidix waa shiq bay waxay u tahay gacanta midig gacanteeda midigna shaqiiq bay u tahay haddii labadeeda gacmood ay kala duwan yihiin oo gacanta midig ay ka xoog badanta gacanta bidix oo markaan wax qabanayo markaan wax qaadayo markaan cuskanayo marka aan rabo inaan noocan wax kastoo muhiima aan ah qoro gacanta midig baa adeegsanaya hala gacanta bidix ay ka tabar daran tahay gacanteeda bidix inay tabar daran tahay ama aanay awood ula awood aanay lahayn aniga ceeb iimaha maxay labadaala iskale tan inay daciif noqoto mu macnahato inay tan noocan maa aniga aan liita macnaheeda maaha ama gacantan in la goyo inay tahay maa labada anaa iskale ilaahay subxaana wa taala ragga marka uu abuuray ayuu physiologina raggana awood siiyey physiology ahaan dumarkan uu ka dhigo kuwa ka daciifsan marka physiology taaganta laakiin markay taagan tahay iimaanna ilahay subxana wa meeshaasuu dhigay haddaba waxaa loo baahay marka waxaa dhici karta marka gacanta bidicda qofka ashanka uu ku ahaa inay awood yeelan karto ay noqon karta gabadhii mid iyadoo kaga badan ninkii xagga cibaadada hadalkaa waxaa iskale nin mufakir baa iskale waxaa suurtagala inay cibaadada idolkaa waanaan aragnay waxaan aragnay haweeney salaadana u taagan oo qur-aanka akrinaysa iyo nin aan masaajida lagu karin oo aan lagu karin khayrka u yimaado oo aan lagu karin meelaha khayraadka inuu yimaado aan lagu karin baan aragnay taana waxay ka mid tahay min nicmi jala wacala gabadha muslimada ah waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid sida adduunyada kama marna masaaib musiiba markay timaado way samartaa musiibadu waxay noqon kartaa adiga jirkaaga ilaahay subxaana wa tacala imtixaani kara laga yaabo owlaaddu inay musiibada ay ku timaado laga yaabo hantidii intaa aada uranayseen musiibo inay ku timaado laga yaabo wujuudkiinu inuu musiibo uu ku yimaado alumma almithaaniya iyadu jazac ma laha ma argagaxdo walidaalika argagaxan la tilmaamayo waa fi sadmati lula marka ugu horreysa way gegsataa way simartaa amhiladan aad bay u badantay walakin nabiga sal alay wasalam markii uu ka hadlayo ama markii uu yimid haweeney iyadu dul barooranaysa qabri ilma ka dhintay darteed uu nabiga sala allahu alay wasalam uu yiri isbiri waxtasi war iska samir halka ajir ka raaso ay tiri iyadoo aanan aqoon inuu nabiga uu ahaa ay ku tiri waxa aniga isoo gaaray kuma soo gaarin kadib markii meesha ay ka tagto ay barooratay waxay ooyi kartay ooyday kadib markii nabiga sal alay wasalam lagu yiri nebigu ahaa ciddaasaa ugu jawaabtay nabiga intay u timid yaa rasuul allah kumaanan ogay inaad adiga ahayd oo nabiga sal ly slam yiri inama asabru cinda asadmati aluula samarka waxaa la guddoomaa oo xag alle oo aqbal uu ka yahay musiibada marka ugu horreysa gow ay ku tiraado gabadha muslimada waxaa la rabaa markay musiibo ay timaado in aanay markay baroorata kadib waa inaann haddaan sabri maa oo oydo oo madaxa garaacdo oo wixii mara jarjari lahayd ay jarjarto oo oo guriga ay ka baxdo macnaheeda ama waxaa la rabaa marka ugu horeysa inay isqabato waan ahaynaa kada mithaal oo muslimaadka waxaa kaloo ugu muhiimsan waxay tahay gabadha muslimadda waxay aada iyo aada ugaga fakartaa tarbiyata awlaadiha al-ummi mar walbaba waxaa prioratu ah ilmaha say u tarbiyayn lahayd waxay baraysaa akhlaaqda diintay baraysaa imtaanay barayada akhlaaqdeed oo ah in marka uu seexanayo lagu seexiyo ordigii lagu seexan lahaa marka uu soo toosiyo lagu soo toosiyo wardigii marka uu raashinka cunay la baro gacantii midig inuu ku cuno bismi uu yiraahdo marka loo sheekeyna lagaga sheekeeyay alqisa alislaamiya saxiixa taana dabcan waxay dhahaan faaqidu shay ilaa yucti haddii haweeneyda iyada aanayba aqoon qisastii ambiyada aanay aqoon qisastii mursaliinta aanay aqoon wixii saxda ahaa salafka laga soo xigta aanay xisaabtaba ugu jirin maxay gudbisaa faqidu shay laa yucti maba haye eh haddaba marka waxa loo bahan gabadha muslimadda inay cala aqal ay la timaada nooc min athaqaafa thaqaafo yar aqoon yar ee gaarsiin karta inay ilmaha calaqal farti ay barto oo ay la fadhiisan karto ay ka caawin karto sidaan isugu taxallujinnaba marka iyaga la joognaan luqadda ku baran oo luqada jabsan baa kula hadalna saa inaga u baran sidaan isugu taxallujina in lagsiyalmaha laga caawiyo iyadoo xisaabta aana qoonba meel aadaysaa soo baranaysaa waxaan rabaa in ciyaalka xisaabtii fiisigs aana ku dhicin isku day inaad diinka ilaahay baraatiin si aan kuwa yar wax u gudbiso walidaalika waxaa laga yaaba maanta inaan ku nool nahay gol laga yaabo inta saamiga tarbiyeed ee adiga aad gudbin kartid inuu yahay aad wax u yar yani mathalan waxaa laga yaabaa intaad wada joogtaan inuu yahay ka yara subax markuu sideedda u kaa ka laho laga yaaba inuu shanta kuusoo laabto saacaddii laba saac inuu kula soo jeedo inta kalena uu seexdo adigii isagaba inaad is aragtaan baa laga yaaba weygandig inaad is aragtaan baa laga yaaba labadaa maalmoodna laga yaabay intaasoo mashaariic inay jiraan oo tiro badan inay jiraan haddaba waxaan dhihi lahaa nacam waa way dhici kartaa wayna dhacdaa laakiin waa inaadan ka quusan yani xataa haddaad islaada kelima waxda hal xadiid oo aada sharaxdeed adoo ay yidhahdaa bas bas keliya gacanta midig waxaa lagu cunaa keliya haddaad gudbin karta fariin messenger waqti kasaa fududaysan ilaahi subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu leeyahay fii markuu tilmaamayo wuxuu yidhi وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى culimmadu waxay is weydiiyaan waamur ahlika bisalaati waa la sheegay salaad baa la sheegay haddana waxaa la yidhi wastabir calayha gartay haddana waxaa laa nasaluka risqan waxaa laga hadlayay salaad baa laga hadlayay risqan meesha waxaa keena maxaa yeela salaadu salaad marka la isfarayo oo ilmo yar markaa daba taaganto la tuko weysayso istaag sunayso salaad subax salaad duur markaad leedahay runtii aad bay u adagtay maxaa ilma lama taagta taagnaan kara way adag waad arag dharka bedel baa eh, aad kugu adag oo waxaa adag war winter baa la gaaree eh, noocan qaado jacketkaad xiran lahayd war waxaan samee iskuulka aad way ku adagtay ka waran haddii shanta salaadood adigaa culays uu kaa saaranya haddii ilmihii aad la daba taagantay ka waran salaadihii sunnada ah oo adigaba aadan la imanayn ilmihii haddaad la daba taagan ka waran wax sahlan ma walidaalika allah subxaana wa tacala madin wasbir calayha ee wuxuu wastabir sida ficilkaba marka lagu dhawaaqayo uu qofku takalluf u gelayo ayaa waxaa la yidhi iskallif ahtaba haddana waxaa la yidhi laa nas'aluka risqa naxnu narsuqun halka waa maxay badanaa waxa aanu kaga mashquulno owlaada iyo tarbiyada waxay tahay adduunyada inagu aadin kuushkan aad ka soo bax shaqadan part timeka aad xagga wax ka soo nadaafi kan samee kan kan ku dar risqi baan badana kaga mashquulna ilahay marka wuxuu le laa nas'aluka risqan naxnu narsuqu markay risqi taaganta inaga ku damaano qaadna haddaba marka shaqooyinkan tirada badana ku mashquulsanna waxda wara ukhra oo xataa t full markay dhammaato mid part time ba haddana noo diyaarsan inta waxaa la raadinaya shilimaad un allah subxaana watacala war risqi markay taaganta waad helaysaaye laakiin masalata salaati waliba guri laga wada tukado ilahay subxaana wa tacala biil uma waayin guri laga wada tukado ilaahay raashin uma waayin family wada tukada haddaad aragtid nin walba u dharkan yahay biidn illahi subxana wa tacala mushkilada waxay ka jirtaa imaa inaynan salaadaba ku kalsoonayn ama inaan la iimaanin waa labada asbaab ee keeni karta inaad dadku markaa faqri ay dareemaan tarbiyada laynooga baahan yahay mar haddaad joogtid calaa faqri min fuquur ilislaam meeshanaad joogtid boqolkiiba toban bay ciyaalka kula joogaan sagaashan way kaa maqan waxaa lagaa rabaa tarbiyadaadu inay noqoto kushub iyo kashub inay noqoto hmm. oo ah wixii aada heli kartidna ku shub toban daqiiqaad heshay tobankaa daqiiqaa fududaysan haysidii tobanka daqiiqa maxay taraysaa wixii lagu soo aqriyey oo khaldana caqiidada khilaafsanna inaad sixi kartid baa lagaga baahanya walidaalika ma halmaamayna xadiidkii ghulaamka ghulaamku wuxuu u dhexeeyey laba brofesor buu udhexeeyey wiilkii yaraa ee xadiidkii muslim brofesor saaxiro majishan oo sixirka si walan u yaqaan wuxuu udhexeeyey nin diin yaqaan oo raahibeladaas u dhexeeyey inta saacadood uu la fadhiisa saaxirka ka badnayd intuu la fadhiisay rahiibka maxaa yeelay si dhuumaal ah oo luuqluuq ah oo aan la ogeynba wuxuu ugu tegi jira raahibka laakiin intiisa badan wuxuu la fariisan jiray sida officialka familiga reerka ay ku ogaayeen saaxirku la fadhiisan jiray at the end of the day markii ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray xaq iyo baatil maanta ha kala baxo marka la yidhi waxaa xoog batay fitradii saliimka ahayd iyo halkii saac ee tuushanka hoos uu ka qaadan jiraa wuxuu ka xoog batay boqolkii saacadood uu siin jira ninkii saaxiibka ah inaad ogaatid weeye kelimada xaqa ilaahay markuu leeyahay wuxuu tuuraya bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguh faidaa huwa zaaxiq xaqa ayaan si kanooni waxaan ugu tuurana baatilka kadibna isagoo bariiqsada uu noqonaya baatilka waa ka kac madaxu kaga imanaya kelimad hal xadiidaad aqrisid waxay ka takhalusaysaa konton darsi ee lasoo siiyo diinta ilahay ka hor imanayo hal jalse oo qisa min qisas alambiyaa iyadoo luqadaadu ay tacbaan ay tahay iyadoo xadiidkii aadan soo daliishan karin iyadoo aayadda helitaankeeda ay kugu aragtahay baa waxay damiin ama kafiil u tahay inay ka takhalluso boqol darsi oo marka laga soo siiyey weliga ha fudaysan awoodda aada leedahay weliga ha fudaysan cilmiga aad leedahay mar walba waxaa lagaaga baahan yahay inaad halkaa kasii warido waxaa kale ee eh, lagu yaqaana gabadha muslimadda ah in ay khidmada aluma almithaaliya iyada ciyaalka saa u tarbiyaynaysa haddana khidmata zawj inaanay ka gaabin oona dhihin halkan yurub baa la joogaa adigana maalinkaaga ku tuur iyo yurub baa la joogaa maradaada adugu kaawadayso fayrayso iyo yacni maalinka adiga aada daalan tahay oona hawsha qabtaa waa meesheeday ku jirta inuu maalinkiisa isaga uu ku tuuro meesheeday ku jirta laakiin waa inaada adiga aadan baashi aadan ka dhigin tit fotat aadan ka dhigin walidalika arag asmaa binta abi bakr waxay tiri tasawajani zubayr wamaa lahu fi lardi min maalin walaa mamluuk zubayr baa i guursay isagoo wax hantiya aanu haysan wax u hay malaha fa kuntu aclifu farasa waxaan u quudin jiray faraskiisii biyahana waan usoo aroori jiray bay tiri waan u buuxin jiray bay tiri sibraarkiisa waxaa wixii guriga loogaga baahaya cajiin hawl waan qaban jiray walam akun uxsinu ukhbuz aw ukhbid maana kari karin inaan wax dubo laakiin intaan kari karay ayaan samayn jiray وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهي منا على ثلثي رسخ wax alla wixii nawa ana madaxa intaan kusoo qaado saddex aarifof baan la socon jiray baa leedahay gabadha muslimadda yani bimacnaa gurigeeda waxay full time ciyaalka marka la shaqaysa waa full time odaygu waa full time gabadha muslimadda lagu mithaalada haweenaydii aanu naqiin marka wadanka la joogawo oo macnaheedu uu yahay in hawshaada gurigana aan lagugu iman waxaa kaloo gabadha mas lagu yaqaan markay ninkeeda la dhaqmayso iyada iyo ninkeeda dareenka markay taagan tahay in bini-aadamnimada dareenka markay taagan tahay isku danqashada dareenkooda mutawaxid wey they integrated markay emotional ay taagantahay odaygu markuu murugaysan waa la murugtaa markuu faraxsan waa la faraxdaa markuu oy waa la oydaa bimacnaa sida isagaba loogaga baahanya dabcan hala yaabin maanta inaad isdhahdin wadaadku muxuu maantana dumarku waxa ha sameeyan u leeyahay muxaadarada haddii rag ay u dhici lahayd iyagana intaa un baa loo sheegi lahaa maadaama kelimadii aniga ay kugu gaar tahay bay kelmaddu markaa si gaara ah kugu dhacaysaa walidaalika waxay leedahay waxaa cabdullaahi ibn rabaaxa markii uu ooyey ba haweenaysiidu ka daba oyday markaasuu wuxuu yihi maayurkiik aniga lay gartay adi maxaa weynti kaa keen waxay tiri bakaytu libukaa'ig adoo ooyaan ku arka niwan ooyey markaasu wuxuu yidhi inii qad calimtu anii waalidu innaara wamaa adri anaajin minha am la wax kalana waxaa ii muuqatay inaan naar gelayo mana ogi inaan badbaadiyo inaana badbaadi doono sir calaama wada alimaam dahabi baa soo aroorinay arag gabadhan muslimadda ah gurigay fadhiday keliya waxay aragta odaygo ilimaani iyadoo halkaasi meesha kala qabatay meesha ay dhihili maxaa la yimid ma aragtay ilinta maxaa kaa keenay mid kalaa soo jeclaato romansi oo kusoo galay markii uu murugaysan yahay inaan ku bilaabay maxaa maruugta kaa keenay waa lad ii jeedaa meesha taagan markuu faraxsan waxa kaa soo farxiya sheeg labada marba walidaalika waxaad arkaysaa maanta wadaadka guriga soo galo mar uu badbaadayo hadduu faraxsan yahay islaamtu hel maxaa kaa soo farxiya hadduu murugaysan maxaad la murugaysantaa labada waxaa hortaagan laba interview mana farxi karo mana murugay inuu iska aamusaa la qaataa haddaba huna arag tawaxud ulmashaacir waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah. waxaa kaloo iyadana muhiima ah. xataa haddii ay dhacdo ina noloshan iyadu daa'ima noqonayso geeri baa jirta qabri baa jira adduunya waa laga tegi doonaa waxaa la rabaa xitaa sida ay wafi isugu yihiin oo ay isu danaynan isaga fakareen intaay nool yihiin markay kala dhintaan xataa waxaa laga rabaa inuu xataa dareenkaasi uu jiro walidaalika waxay leedahay umu dardaa ayaa waxa ay ku tiri odaygeed abu dardaa ba waxay ku tiri arag waa kelmadda aadaada u qurux badan lagaba yaabo xataa inaadan samayn lakin hadalka qurux badan meeshiisuu dhacaa waxay ku tiri inaka khatabtanii ilaa abawaya fi fa faankaxuuni ni waad isoo raasatay labadeeda waalid baad iga soo raasatay intaan adduunyada aan joogay waana ii kaa guuriyey laakiin wainii khatabtuka ilaa nafsika fi laakhira maantana adaan ku raasanayaa bay tiri aakharo adduunyada ayaa isoo raagsatay soo maaha i heshay anna aakhiran ku raasanayaaye haddii aan dhimanno ad iga hormartid ama aan kala dhimanno falaa markaasuu la markaasuu markaasu leeyahay falaa tankixii bacdii fakhaطabaha mucaawiya faabad yani hadalkan si kale markaan u dhigo faankaxuuni markaas wa ana akhturuka ilaa nafsi fi laakhira aakhirana waan ku rabaa bimacnaa waa maxay adduunyada waad heshay aakhirana waan kugu sugayaa ee haddii haad dhimatid ama noocan ma aad dhinto aniga gadaashay ha guursanin buu ku yidhi ilaahay subxana wa tacala wuxuu qadaray markii isaga uu dhintay kadib mucaawiya soo raasa waa ay diiday waxaa ka mid ah gabadha muslimadda laba qodob waxaan kusoo gabagabaynaa saddex qodoba muhiima qodobka kale wuxuu la xiriiraa alcilmi sharci oo aan tilmaanay qodob kale wuxuu la xiriiraa masalata alxalaal walxaraam nacam badanaa haddii odayga bressure la saaro oo maantana laga badiyo guriga aan laga badiyo biilka intaan hanoo ziyaado ama laga badiyo maalinwalba hadii laga badiyo waxaa laga yaabaa ilan afala hatanka sac ku socoto guri weyn iyo gaari weyn iyo qayl ku socoto waxaa laga yaabaa inuu xaaraam iyo xalaalba aanu u joojin xaaraam inuusan u joojin qaar baa masterkaar u qaatay say guriga ribada usoo geliyaan adigaa laga rabaa marka inaad guriga jasuuro ka noqotid oo aadan saamixin shilin xaaraam inuu soo galo maxaa yeele raashinka la cunay waxaa la cabo iyo waxaa la xertay intuu adaa mas ah inaadan odagii breshar aadan ku saarin si uu xaaraan u keeni lahaa waliba gabadha muslimada warac inay leedahay maymuun maymuuna bint il aqra ayaa dabcan waxay ka mid ahay dadkii axmed ilxambal u xaraysay bay ka mid ahay maalin maalmaha ka mida ayay suuqa wax keentay maray xarigii falkiday ay isku aadisaya meesha intay keentay ba ninkii waxay ku tiriniyo dadka u sheeg laga yaabo marka qaarkii in sida la raayay aanu marka isugu xirayn dadka gaarsiin eh, ina beeci wixii meesha kasoo baxaan aragne markay u dhibta nin kadibba dib inta ugu soo laabtay waxay tiri nin ii waxaan ka baqay wixii aan ku iri dadka u sheeg inaadan sheegin oo shay xaaraama markaa uu iisoo xaroodo oo adoo yiri marka eh, hala ha beeciyo unsigan ha beeciyo dharkan hala la beeciyo laakiin qaar waxaa ku jira oo aan quality lahayn aad dadka gaarsiin oo qofkii aada wakiilatay markaas tiri wuu beecin doonaa intaad ka daba timin aad tiri may may ii soo waxaan ka baqayaa inaad dahabka ceebta uu leeyahay inaad qaridin dharka kan inaanay kuwaalitiri inaad qaridan ka baqayaay ii soceli adoo yidhi adoo shilin raadinaya yani bimacnaa shilin xalaal adoo raadinaya oo xaaraamkii xaaraamkii aadan raadin qofka muslimadda ah ama weynada muslimadda ah waa waxaa lagu yaqaan aloon mithaaliya qeybta ugu dambaysa waxay tahay almara alum almithaaliya waa daaciya ila allahi jala wacala yani bimacnaa dacwada laguu sheegay gurigeeda daaciya ku ta bii-ada ay ku dhex nooshay daaciyad ku ta dadka ay la degantay daaciyaad u taha muslim iyo gaal bay daaciyad u tahay dacwada ugu weyn waa dacwatuki nafsiki ilaa diin inaad adig horta daaciya isugu noqoto kadibna albeyt sida nabiga sal alay wasalam uu lahaa walmar-atu mas-uula idan waa la weydiin doona qof mas-uuliyad baa saaran halkan marka dhowr jeerna waan soo celayaa ilahay subxana wataala bris uu ku heli kari uu i heli kari garaamkaan maalinka ridanayna waa naloo heli kari africa markaan joognay laakiin meeshan waxaa lagu keenay inaad diinkan ilaahay tusaale u noqoto wey calaqal gabadha haddaanay aqoon ay gudbiso meeshii aanay ahayn suurtagal aanay u ahayn inay mimber istaagto microfon qabs suurtagal u ahayn jilbaabka quruxsan oo sidiisa isugu toosan kaasaa dacwo ah iyadoo wadada maraysa inaan la arkin iyadoo wax calaalinaysa taasaa dacwo ah bil ramadaan iyadoo lagu jiro macdonald fadhida inaan la arkin taasaa dacwo ah iyadoo noocan maa gacmaheeda intay cillaan soo maraysa meelaha ragrogayso oo Eh, wax u xirnayn taasaa dacwo ah in ay waxa ay sheegayso ay ka run sheegta taasaa dacwo ah dacwadu maaha in wadaadku uu khudbadeeyo ama uu fatwoodo la fatwoodo maaha alcamal huwa dacwa camalfalkaa dacwa gabadha muslimada marka ay intay urursan tahay aan la arkin inuu mid meel isaga dhacdhacaysa aan la arkin aan la arkin iyadoo qaawan aan la arkin marka ay saa u urursan oo diinkeeda ku dhegan oo ay aqoonsigeeda diinay saa u huwan tahay intaasaa dacwo ah kelmad waa idinku dheeriy waa ilah wanaag wabilahi towfiiq jaza allahu shaykhana alfaadil khayr aljaza ilaahay subxaanahu watacaala sheekh waxaan uga baryaynaa in uu muxaadaro qayib noo soo jeediyay inuu ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim innagana u dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah in allahu tacaala doctoorku wuxuu inala joogaa ilaa iyo axadda oo dowlad dowladii zaylici ayuu sheekhu kasoo qeyb galay oo u joogaa insha allahu tacaala waxaan hadda muxaadaradeena intaas inoogu egtahay insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa salaadii casar ayaynu boosada qaadanaynaa waxaanan haysanaa hadda waxa weeye afartii oo toban la ilaa iyo afarta iyo labaatan insha allahu tacaala afarta iyo labaatan marka ay tahay ayaan rabnaa idinka oo fadhiya insha allahu tacaala in barnaamijka ku-xiga an maaragtay uu soo jeed uu baxo eh, waxaa soo socda ayuhal akhawaat eh, mawduuc ku saabsan dhibaatooyinka maandooriyaha oo uu soo jeedin doono doctor maxamed cali waxaa soo socda muxaadaro magaceeda la yidhaahdo qalbi uroon oo gadaal aad ku ogaan doontaan insha allahu tacaala waxaa laga wado waxaa soo socda maaragtay barnaamij qoyska wanaagsan la yidhaahdo marka insha allahu tacaala waktiga ha lagu soo noqday si aan uga wada faa baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi